الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku dhex jirnay qisadii xasanulbasri waxaa noogu soo dembaysay asaga iyo ninkii shacbi ahaa oo hogaamiyihii barasaafkii u wacay intaa kabacdi xasanna xaqii buu markaa caddeeyey ninkii kalena wuxuu islahaa damiirka waxoogaa madaxa u salaax laakiin wuxuu yidhi markii ninkan xaqa uu sheegay alla ifogeeyey aniga ninkanna ilaahay baaba jeclaysiiyeyba waa xasanu lbasriye waqad caasha wa uu noolaaday alxasanu اlbasriy naxwan wax u dhow min amaaniina caama siddeetan sano wax u dhow ama wax la mid ah ayuu noolaa mala addunya adduunka ayuu ka buuxiyey khilaalaha siddeetankaa sano gudahooda cilman wa xikmatan wa fiqhan cilmi iyo xikmad iyo fiqi ayuu siddeetankiiba ka buuxiyey adduunka wa kaana min ajalli maa shaygii ugu waaweynaa oo warahahu ay ka dhaxleen lilajyaali jiilalkii dambe waxaa ka mid ahaa raqaa'iquhu wacdiyaalkiisii raqaa'iqda ahaa raqaa'iqda waa wacdiyaalka qalbiga jilciya oo mar allaala marka qofka uu dhegaysto ta'hiirka qalbiga ku reebay qalbiga jilciya ayaa laga dhaxlay allatii taasoo dallad ahaatay cala alayaami maalmihii gudahooda rabiican lilquluubi quluubta gugeeda iyo wixii gu u noqon lahaa quluubta noqday wa mawaaciduhu wacdigiisii bay jiilalkii kale ka dhaxleen allatii taasoo hazad wax ruxi jirtay wamaa zaala kamana zuulin tahuzu lafidata quluubtu inay ruxayso oo watastadiru ay daadinaysa ashuguuna ilmaha ay ka soo daadinaysa indhaha curuuqda iyo xididada mataqaanaa ay maraan dumuuca iyo ilintana ay markaas soo qubayso wacdiyaalkaas watadullu waxay tusaysaa attaa'ihiina kuwa wareersan cala allaahi alla dushiisa wa tunabbihu ku baraarujinaysa aldaariina kuwa kadsoon algaafiliina ee ilowsanna ilaa xaqiiqati اdunyaa adduunka dhabnimadiisii xaqiiqdiisa tusaysaa iyo waxaa linnaasi dadka xaaladooda ma macahaa adduunka micigiisa min daalika arrintaa waxaa ka mid ah qowluhu hadalkiisii xasan uu u yidhi lisaa'ili nin saa'il ahoo sa'alahu su'aalay can اdunyaa wa xaalihaa adduunka iyo xaaladeeda xasanoo nooga warran baa nin yidhi kolkaasuu ku yidhi tas'alanii ma waxaad i weydiinaysaa can اddunyaa waalaakhira adduunyo aakhiro inna mahala اddunyaa adduunka iyo waalaakhirati aakhira mahalkoodu ka mahali اlmashriqi wاlmaqribi waa meeshay qoraxdu ka soo baxdo iyo meeshay u dhacdo matasdadta mar kastoo aad siyaadsata min axadihimaa midood qurban dhowaasho isdadta min alaakhari bucdan ka kale fogaashaad ka siyaadsanaysaa maalinba maalinta ka dambaysa aakhiraad u sii dhowaanaysaa adduunkana waad ka fogaanaysaa macnaha mashriq iyo maqrib markaad mashriq ka soo baxdood maqrib u socoto mar kastood maqrib siyaadsata inaad u soo dhowaato way kuu soo dhowaanaysaa maqrib mashriqna way kaa fogaanaysaa marka mar walbood mid siyaadsata ta kalaa kaa fogaanaysa wataquul waxaad ii odhanaysaa lii anigood i weyddiinaysaa sif lii ii tilmaan haadihi daar daartan ee tan ah famaada asifu laka maxaan kuugu tilmaamaa buu yidhi maxaan ku sifeeyaa min daarin daar awaluhaa bilowgeeda canaa'un dhib uu yahay waa adduunkoo bilowgeedu waa dhibaato iyo tacab wa aakhiruhaa fadaa dhammaadkeeda iyo aakhirkeedana waa baaba waad tabcaysaa waad dadaalaysaa waad aruurinaysaa gebagabadeediina waa dhammaad wa fii xalaalihaa xalaasheedu xisaabun waa xisaaba waa lagula xisaabtamayaa wa fii xaraamihaa xaaraamteedana ciqaabun ciqaab uu yahay meel xalaasha aad ka isticmaasho xisaab lagula dul taagan yahay xaaraan haddaad ka isticmaashanay ciqaab tahay man istaqnaa qofkii la deeqiya fiihaa gudaheeda futina waa la fidneeyey haddii hanti iyo xoola iyo wax kasta lagu siiyo imtixaankama baxsanid waman iftaqara fiiha qofkii lagu faqiiriyee lax badan aan lagu siininna xasina waa murug ayadana hadday kaa maqan tahay baashun waad murgoonaysaa hadday kuu dhooban tahayna waa imtixaankeeday leedahay wa min daalika sidaa darteed ayadan sidoo kale qowluhu liaakhar qodolkiisii xasan nin kale uu u yidhi sa'alahu weydiiyey can xaalihi wa xaali nnaasi iyo dadka xaaladooda war adiga xaaladaadii dadka xaaladooda nooga waran way xanaa buu yidhi halaageeniyo maadaa facalnaa maxaan ku samaynay bianfusinaa nafafyaalkeenna nafafyaalkeenna maxaan ku falnay laqad ahzalnaa waxaan caataynay diinanaa diinkeennii diinkeennii ma ka dadaalinoo waan caataynay wasamannaa waan cayilinay dunyaana adduunkeenniina macnaa adduunkeennii waan ku dadaalnay si kastay ku hagaagi lahayd diinkeenniina waan caataynay waa khalaqnaa waxaan baabi'inay akhlaaqanaa akhlaaqdeennii wajadadnaa waxaan cusboonaysiinay furushanaa iyo wahiyaabanaa meeshaan ku jiifanaynay iyo dharkeena akhlaaqdii jannada lagu geli lahaana waan baabi'inay oo duug baan ka dhignay waxaan jidiidinay oon cusboonaysiinay firaashyaalkeennii iyo dharkeennii yabtaki'u waa dengiigayaa axadunaa midkayn oo wuxuu u jiifanayaa calaa shimaalihi barkin asagoo ku dengiigayo dhinaciisa bidixda ah waya'kulu waa cunayaa min maalin xoolo hayri maalihi maalkiisa aan ahayn xoolo boodiyuu cunayaa tacaamuhu raashinkiisa qasbun waa boob wax la soo dhacay wa khidmatuhu khidmadiisa sukhratun waa waxaan ajir lahayn wuxuu maantoo dhan ku khidmaynaayou howl qabanaayo waa waxaan laga ajir siinaynin yadcuu wuxuu u yeedhanayaa bixulwin wax macaan bacda xaamidin wax dhanaan kadib markuu wax qaraara ama dhanaana cuno wax macaan buu haddana u wacanayaa wa bixaarin wax kulul buu u wacanayaa bacda baaridin qabowka bacdi markuu wax qabooba cuno yuu haddana wax kulul wacanayaa oo birabin buu u wacanayaa wax qoyan bacda yaabisin wax qalallan kadib xataa idaa akhadathu ilaa ay qabato alkidatu dhereg ilaa uu dheragtii ay ka badato tajasha'a markaasuu neefsanayaa min albashami basham ayuu neefsanayaa waa daaca qurun markii qabow iyo kulay dhanaan iyo macaan qoyaan iyo qallayl uu isku dardaray wixii oo dhan uu cunay caawo dhan marka uu dacqurmayaa wixii buu soo celinayaa uma kabacdi qaala wuxuu leeyahay yaa hulaam hulaamow haati ii keen haaduuman burburisa ii keen waa kooke marka qofka dharagtu ay ka badato wuxuu kusaga dejiye dharagta yaa la yidhaahdaa kooke iyo biibsi iyo wax ii keen buu leeyahay yaadimu acaama acaamka aan ku burburiye yaa uxaymiqu war midkan doqonka aho wallaahi baan ku dhaartay buu yidhi xasanulbasri lan tahdima ma burburinaysid ilaa diinaka diinkaaga maahane waxaad burburinayso aad kookada u raadsanaysa waa diinkaagii ayna jaaruka markaasaa u dhargaysid aaway dariskaagii almuxtaaju ee baahnaa maxaad u siin weysay heer aad gaartay inaad kooka iyo wax kale ka daba cabto dheragta darteed ayna yatiimu qawmika qoomkaagii agoontoodii aaway aljaa'icu ee baahnaa maxaad wax ugu tari weysay ayna miskiinuka maskiinkaagii aaway alladii yanduru ilayka ku dhowraaya ku fiirinaaya adoo hanti lehoo xoolo leh maskiinka ku fiirinaya aaway ayna maa wasaaka bihi allaahu caza wajalla aaw wuxuu ilaahay kaala dardaarmay subxaana wa tacaala aaway intuu ilaahay wax siibku yidhiu kaa la dardaarmay laytaka halaagaagow taclamu maad ogaatid annaka adiga cadadun tiro inaad tahay wax tirsan ayaa tahoo cimrigaagii waa cadad oo uu tirsan yahay وأنhu شhأنiya كuلamaa mar kastoo qaabad ay dhacdo canka xaggaaga shamsu yowmin maalin qoraxdeeda naqasa waxaa kaa nusqaamaya شhayءun oo min cadadika shay tiradaada ka mid ah afartan hadday kuu dhaneen sagaal iyo soddon baa kuu haraysaa mar walbay qoraxi dhacdo وamaضىa bacضuka macahu gobolna qayb وamaضىa waxaa la tegaaya maalintaa bacduka gobol ee qaybto macahu maalintaa bay la tegaysaa waxaa la tegaya bacduka gobolkaaga jasadkaaga qayb ka mida macnaha waa cumrigaagii tiradiisee macahu maalintaabay la tegaysaa wa fii laylati اljumcati habeen jimca min oo min gurati rajabin rajab ay bilow tahay ama ay kow tahay sanada mi'a وacishiriin sannadii boqol iyo labaatanaad labbaa wuxuu ajiibay alxasanu اlbasriy xasanulbasri nidaa'a rabbihi dhawaaqa rabbigii ilaahay waa u naadiyey macnaha geeridii ayaa u timid waaye falammaa goortii asbaxa annaasu dadku ay waabariisteen oo washaaca uu faafay fiihim dhexdooda nacyuhu khabargeeriyaadkiisii irtajat waxaa ruxatay albasrata basra dhammaanteed way giriirtay limowtihi geeridiisa sababteeda rajan ruxashay la ruxatay macnaha aad bay dadkii isdhexgaleenoo geeridiisiibaa magaaladii la ruxatay fausila waa la dhaqay wa kufina waa la kafanay wasulliya calayhi waa lagu tukaday bacda aljumcati jumcadii salaada kadib fi ljaamici masaajidkii jaamica ahaa ayaa lagula tukaday alladii kaasoo qadaa uu ku dhammaystay fii rixaabihi barxadiisa julla xayaatihi noloshiisa badankeeda caaliman asagoo ah mid caalim ahoo dadka cilmi baraya wa mucaaliman caalim asagoo ah wa mucalliman mucallimna ah wa daaciyan daaci oo dadka ugu yeera ila اllaahi ilaahay diinkiisa subxaana wa tacaala uma kabacdi tabica annaasu dadkii baa raacay tabica annaasu jamiican dadkii oo dhan janaasatahu janaasadiisii bay raaceen hal qofood oo masaajidka ku haray ma jirin falam taqum laguma oogin salaatu اlcasri salaadii casireed fii daalika alyowm maalintaa ayadee xasan dhintay fii jaamici اlbasrati basra masaajidkeeda casr laguma tukanin maalintaa li'annahu maxaa yeelay lam yabqa fiihi maba ku harinba axadun qof oo yuqiimu salaata salaad ku oogaa xasangeeridiisii aaskiisii baa lagu maqan yahay walaa yaclamu nnaasu dadkuna ma ogaanin anna salaata salaad cudilan la dayacay fii jaamici albasrati basro masaajidkeeda mundu ibtanaah laga bilaabo maalintii ibtanaahu la dhisay almuslimuuna muslimiinta ilaa fii daalika alyowm maalintaa maahane hal salaad oo la dayacay oo aan lagu tukanin masaajidka jaamicee basra laga bilaabo maalintii la dhisay muslimiintana loo dhisay lama oga ilaa maalintaa maahane waa yowmi intiqaalin waa guuritaankii maalinteedii alxasan albasriyuu u guuray ilaa jiwaari rabbihi rabbigii jiwaarkiisa ilaahay xaggiisa maalintuu aaday ahayd xasan albasriy qisadiisii cajiibka badnayd ayaan meesha uga baxnay waxaanu gelaynaa taabiciga ku xiga waa shureex alqaadi shureexii qaadiga ahaa ee wax kala xukminahayay qiila waxaa loo yidhi lishurayxin biأyi shayin asabta haada alcilm nin cilmi badan buu ahaa sheegee baad ku gaartay cilmigan maxaad ku heshay cilmigan faraha badan qaala wuxuu faqaala wuxuu yidhi bimudaakarati اlculamaa culimmada mudaakaradoodii la sheekaysigooda iyo agfadhigoodan ku gaadhay aakhudu minhum xaggoodan ka qaadan jiray wa ucطiihim waan bixin jiray buu yidhi cilmiga waa baranayo waa ka qaadanaya anna dadkan siinaayey cilmi haddaad iska barato baratoodan akhrin dadkana aadan gaarsiin uu dayacmaa haddii aad dad gaarsiisoodan baraninna aydan dhibkeeday markaa leedahay sufaana alaswi baa sidaa yidhi ibtaaca wuxuu gatay amiiru اlmu'miniin mu'miniinta amiirkoodii cumar ibnu اlkhadaabin ahaa radia اllaahu canhu farasan faras ayuu iibsaday min rajulin nin ayuu ka iibsaday oo min alacraabi heerbaadiyaalka ka mid ah wa wanaqadahu wuxuu u dhiibay uu bixiyey amanahu lacagtiisii faraskii lacagta lacagta faraska ayuu bixiyey uma اmtaطىa cumar wuxuu ku fadhiistay sahwatahu faraska dhabarkiisa wamadaa bihi waana la soo dhaqaaqay intuu suuqa teguu faras nin herbaadiya ka gatay lacagtii buu bixiyey dhabarka faraskuu ku soo fadhiistay wamadaa bihi waana la soo tegey laakinnahu laakiinse maakaada ma sigin yabtacidu inuu la soo fogaado cumar bilfarasi faraskii طawiilan wax dheer wax badan ma soo soconin xataa dahara fiihi ilaa uu ka soo muuqday fiihi faraskii catabun cilad waa cilladoobayo faraskii cilad baa ku timid caaqahu ka hor istaagtay can can muwaasalati اljara inuu socodka xidhiiriyo faraskii wax badan maba soo soconin amiirkii mu'miniinta cumare waaa waxaa ku soo baxay cillad cilladdaasoo caaqahu ka hor istaagto u diiday can muwaasalati اljara inuu inuu socod ka soco xidhiiriyo macnaha wuu socon waayey faanhan wuu la soo gadoomay marka bihi faraskii caa'idan asagoo ula soo laabtay min xayثu اnطalaqa meeshii uu ka tegey meeshii markii hore uu ka gatay yuu dib ugu soo naaqday fa qaala lirajuli ninkii uu ka gatay buu ku yidhi khud farasaka faraskaaga iga qaado fa innahu macduubun wuu cilladaysan yahay cillad buu leeyahay faraskaaga iga celiya lacagtayda isii faqaala rajul ninkii wuxuu yidhi laa aakhuduhu qaadan maayo kaa qaadi maayo yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodiiyow waqad bictuhu waxaan kaa gaday minka xaggaaga faraskan saliiman asagoo bad qabaa saxiixan oo caafimaad qabaa asagoo saliim ahoo saxiixan kaa gadaye lacagna kuu celin maayo mana kaa celinayaa la yidhi cumar faqaala cumar wuxuu yidhi ijcal yeel baynii baynkaygii wa baynaka baynkaaga xakaman garsoore waayey xaakim noo geey isdagaali mayne fa qaala arajul ninkii wuxuu yidhi yaxkumu waxaana xukminayaa baynanaa baynkeenna xukminaya shurayx ibn xaarif alkinniy waa shurayx alqaadi ninkaasaan u tegaynaa faqaala cumar wuxuu yidhi radiitu bihi waa ogolahay buu yidhi raalli baan ku ahay ninkaa waa ku qanacsanahay noogey ixtakam waxay u xukuntameen amiiru lmu'miniin mu'miniinta amiirkoodii markaasna hogaamintii muslimiinta asaga ahaa ya cumar waa cumar ibnu lkhaaabe iyo wa saaxibu lfarasi ninkii faraska lahaa ilaa shureex bay u tageen falammaa samica shureex markuu dhegaystay ee uu maqlay maqaalata alacraabiy reer baadiyaha oraahdiisii hadalkiisa iltafata wuxuu soo eegou soo milicsaday ilaa cumar bn اkhaaab wa qaala wuxuu yidhi sheekh hal akhadta ma qaadatay alfarasa faraska saliiman asagoo bad qaboo caafimaad qaba yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodiiyo markaad faraska qaadanaysay ma bukay oo ma kufkufaayey mase saliim buu ahaa fa cumar wuxuu dhahay nacam ha asoo saliim ah oo bad badqabo caafimaad qaboo ordaaya ayaan qaatay laakiin markaan meelaha gaara ciladii ku soo baxday faqaala qaala shuree wuxuu yidhi ixtafid hayso bima ishtarayta waxaad iibsatay ya amiira almu'miniin gacantaadu ku jiraa gacantaada ku xafid aw rudda ama soo celi kamaa akhadta saad ku qaatay asagoo ah caafimaadkiisa asagoo qaba keen haddii kala qaadaa la yidhi fa nadara cumar cumar wuxuu eegay uu fiiriyey ilaa mucjaban asagoo la yaaban asoo aad ula cajabsan wa qaala wuxuu yidhi wahal ilqadaa'u xukunku ma yahay ilaa haakadaa sidaan ma ahane xukunkii misaan buu noqday qowlun waa hadal faslun fasli ah qowlun faslun waa qowlun xaq laa baatila fiihi aan baatil ku jirin wa xukmun cadlun waa xukun garsoor ah xukun cadaalad ah waaye sir dhaqaaq buu yidhi shureexow ila alkuufati kuufa aad ninkaan raadinaya adoo kalu ahaaye faqad wallaytuka waxaan madax kaaga dhigay ahaa xukunkeede haddaad basaan wax u kala xukminayso oo amiirulmu'miniin iyo qof kaleba aadan kala soocaynin dhaqaaq buu dhahay kuufatag maxkamadda ii fadhiiso lam yakun ma uusan ahayn shurayx shurayx bin shurayx bin alxaarif yowma maalintii wallaahu cumaru cumar uu u dhiibahayay alqadaa'a xukunka rajulan nin ma ahayn ninkaasoo majhuula almaqaami maqaamkiisa jaahil laga yahay nin sharafta iyo booska uu taagan yahay jaahil laga ahaa ma uusan ahayn fi lmujtamaci almadaniy mujtamacii iyo bulshadii reer madiina majhuulka ma ahayn aw imra'an qof ma ahayn maca eh, ma'muurun maqmuur ay tahay macnaha la kaafil yahay waa isku macnoo jaahil laga yahay almansilati mansilada uu ku leeyahay bayna ahli اlcilmi iyo wa asxaabi الra'yi oo min jullati الصaxaabati saxaabada kuwooda waaweyn ka mid ah iyo iyo wa kibaari الtaabiciyiin taabiciyiinta kuwooda waaweyn nin aad loo yaqaano saa dadku ay ogaayeen buu ahaa faqad kaana asxaabu اlfadli wuxuu ahaa asxaabu اlfadli iyo wa ahlu الsaabiqati dadkii saabiqadee hormaray ee da'da ahaa yuqadiruuna kuwa qadara oo sharfo oo weyneeya kuna qadariya lishuraax fitnat fitnatuhu garaadkiisii alxaadati ee afka badnayd xaadada midida markay aad u af badantay waxgoyso waaye garaadkiisa aad u fiicnaa iyo wadakaa'uhu kasmadiisii caqligiisii alfaddi ee kelida ahaydoo ayadoo kale aan la arkin wa khuluqahu khuluqdiisii dabeicaddiisii alrafiica ee sarraysay iyo wa tajribatihi tajarubaadkiisa tijaabooyinkiisii dheeraantooda filxayaati nolosha uu tajarubeeyey iyo cumqaha moolkeedii fogaanshaheeda taas uu lahaa bay ku qadarin jireen dadka ahlulfadliga ah iyo dadkii hore ee saabiqiinta ahaa fa huwa rajulun nin buu ahaa yemaniyun yemani ah almawطini xagga degaanka yaman mid degan buu ahaa kindiyun reer kindi ah alcashiira xagga qaraabanimana cashiira iyo xagga dhalashana kindi bu reer kindi buu ahaa xagga mawطin iyo degaanna yemani buu markaa ahaa kindi waa qabiilo macruuf ah oo carab ah oo aad iyo aad u sharaf badan in badan dadka muxadisiintii culimmadu ayagay ka soo bixi jireen raggaasay ka imaan jireen dadkaasoo markaa ka mid ahaa qadaa wuu dhammaystay shadaran qayb hayra yasiirin aan hayra yasiir wax yar kayrkeed ah waxoogaa oo min xayaatihi noloshiisa ka mida wuxuu ku qaatay uu ku dhammaystay fi ljaahiliyati jaahili xilli jaahiliya ayuu ku dhammaystay shurayxulqaadi ninka lagu magacaabo falamaa goortii asharaqad ay soo bidhaantay ka soo iftayntay aljaziiratu alcarabiya jasiiradii carab binuuri lhidaaya nuurkii hanuunka oo wanafadad ay ka soo baxday wanafadad ay soo gaartay ashicatlislaami islaamka nuurkiisiiyo ashicadiisa iyo bidhaantiisa iyo nuurkiisa ilaa ardi اlyamani yeman dhulkeedii ay soo gaartay kaana shurayxun wuxuu ahaa min awaa'ili اlmu'miniin mu'miniinta kuwooda ugu horhoreeyey bilaahi ilaahay iyo wa rasuulihi rasuulkiisa rumeeya almustajiibiina ajiibay lidacwati اlhudaa wاlxaqi dacwadii hanuunka iyo xaqa wa kaana wa kaana caarifu waxay ahaayeen kuwa garanahayay reer yaman laftigooda fadlihi fadligiisa wa wamuqadaruu kuwa qiyaasay ahaayeen oo qadaroo ku qiimeeya shamaa'ilihi dabeecooyinkiisa wa masaayaahu iyo ziyaadooyinkii rabbi siiyey qof walba wax dheeraad ah oo fiican buu rabbi siiyey waxaa masaayaadka ah ya'sawna bay ahaayeen kuwa kaga dayda calayhi korkiisa ashadda alqasaa daysasho midda ugu daran xoog bay ugu dayanayeen wayatamannawna waxay u tamaninayeen oo ay la jeclaysanaayeen anna low utiixa hadday u suurogeli lahayd lahu asaga an yafida inuu aaduu u foofdiyeeyo ee uu u galo cala almadiinati magaalada madiina mubakiran si dhaqso ah hadduu u tegi lahaa goor hore macnaha layalqaa inuu la kulmi lahaa rasuula اllaahi salى اllahu calayhi wasalam qabla an yalxaqa intuusan nebi moxamed haleelin birafiiqi اlaclaa rafiiqa sare in yar buu daahaye haddii dhaqso mubakira uu u tegi lahaa madiina inuu nebi moxamed la kulmi lahaa way u tamaninayeen dadka ilan sharafta uu leeyahay inuu saxaabi noqdou ku fiicnaa bay ula jeedaan iyo waliyanhala inuu ka cabo min mawaaridihi makaanu arooryaalkiisii nebiga aلsaafiyati ee saafiga ahaa almusafaati ee la saafi yeelay mubaasharatan si toos ah laa bilwasaadati wasaada la'aan ayadoon cidna waxna uusan uga warinin uusan ka tabinin xaggiisa ayuu si toosa uga qaadan lahaa nebiga salى اllahu calayh wasalam walikey si uu yaxdaa ugu liibaano ama uu u dheebsado bisharafi suxbat sharafati saxaabanimada sharafteeda bacda an xadiya markuu ku dheefsaday uu ku liibaanay kadib binicmati aliimaani iimaanka nimcadiisa nimcadii iimaankuu helay nimcadii wuxuu ku darsan lahaa uu ku dheefsan lahaa saxaabinimada wabidaalika sidaa darteed yajmacu waxa uu kulmi lahaa alkhayra khayrka min aطraafihi dhinacyaalkiisoo dhan khayrka darafyadiisoo dhan ayuu heli lahaa walaakina maa qudira kaana looma qadarin arrintaasi ilaahay uma qorin subxaana wa tacaala inuu taabici noqdo nebigana uusan arkin baa ilaahay u qoray walam yakun ma uusan ahayn alfaaruuqu faaruuq ridwaan ullaahi calayhi mutacajilan ma uusan ahayn mutacajilan mid ku degdegay xiina cahida markii uu u magacaabay bimanصibin darajada oo min manaasibi اlqaضاء darajooyinka xukunka alkubraa ee waaweyn ah maxkamadda sare ayaa loo dhiibay lirajulin nin markuu u magacaabahayay oo min aلtaabiciyiin taabiciyiinta ka mid ah kuma degdegin cumar calى الraqmi ayadoo ay jirtay min ana samaaءa اlslaami samada islaamka samadiisa waa meeshiisa sarraysa kaanad inay ahayd yowma-idin maalinta maa tasaalu midaan ka zuulin samadii islaamka tata'allaqu inay ka iftiimayaan binujuumi zuhri xidigaha iftiinka badan samada maalinta macnaha islaamka meeshiisii saraysay xidigaa ka iftiimaya aad u iftiin badan oo min saxaabati rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam xidigaha iftiimaya asxaabta ayagoo joogaan ayuu haddana taabici u magacaabay cumar radia allahu canhu faqad ahbatat alayaamu maalmihii waxay sugeen sidqa firaasati cumara cumar ishaaradiisa run ahaanteeda cumar waxaas uu ishaaray inay run ahayd oo ay fiicneed yay ayaamihii sugeen iyo wa sawaaba tadabiirihii maamulkiisa toosnaanteeda habkaa uu wax u maamulay ee uu nin taabici saxaabiyoo jooga uu xukunka ugu dhiibay sawaabtaa ayada ah iyo tadbiirka uu wax u maamulay si sawaaba inay markaa ahayd id wakti dalla uu ahaaday ama uu noqday shuriix yaqdii mid kala xukmiya bayna almuslimiin muslimiinta beynkooda wuxuu maxkamadda u fadhiyey naxwan wax la eg min sitiina caaman lixdan sano intuu noolaa ma aha waa inta uu wax kala xukminayey sitiina caaman oo weliba mutataabicatan israacraacsan min gayri inqiطaacin kala go'itaan la'aan hal maalin xataa shaqada lagama cayrinin lixdan sano ayuu dadka muslimiinta kala xukminaayey waqad tacaaqaba waxaa iscirbiyey oo iskula isku beddelay oo isku dhiidhiibay calaa iqraarihi sugitaankiisa in loo sugo loo dhaafo fii mansibihi jegadiisaas kullu min cumri dhammaan in allaala intii ka mid ahoo min cumara cumaroo u dhiibay ah wa cuhmaan wa caliy wa mucaawiya ridwaan ullaahi calayhim ajmaciin intaasoo dhan way u sugeen in maxkamadda aan laga qaadin oo darajada qadaha weynka ah asaga uu haayo kamaa sidii aqarahu ay ugu sugeen oo kale calaa daalika arrintaa ah inuu qadaha haayo man jaa'a wixii yimid bacda mucaawiya mucaawiya kadib oo min khulafaa'i bani umaya reer bani umaya khulafadoodii iyo madaxdoodii ka mid ahaa xataa talaba ilaa uu codsaday alrajulu ninka asaga la fahantiisa waaye icfaa'ahu in laga cafiyo bas in laga dhaafo marka laga joojiyo min manصibihi mansabkiisa ibaana walaayati اlxajaaj ibana macnaha xiin waktigii wilaayadii xajaaj waktigii xajaaj ibnu yuusuf uu yimidee wilaayadu uu qabsaday ayuu codsaday in laga casilo shaqadana uu ka fadhiisto wa kaana wuxuu ahaa qad balaqa mid gaaray asaabicata toddoba bacda almia boqol kadib waa boqol iyo toddoba sanuu ku jiraa min xayaatihi noloshiisii waa boqol iyo toddoba sano ayuu wax ku xukminayaa markaasuu leeyahay iga daaya marka min xayaatihi xayaatadiisii almadiidati ee ziyaadada ahayd alrashiidati ee toosneeday rashiidada ahayd alxaafilati lagu koobay bilmafaakhiri iyo walma'aahiri mafaakhir iyo ma'aahir waxaa loola jeedaa waa waxyaabo xamiide ah oo aad yaad u wanaagsan bilmafaakhiri waxyaabo lagu faantami karo iyo walma'aahiri waxyaabo ma'aahir ahoo aahaar fiican oo jaliilo ahoo fiican u saaxiib ah ayuu ninka noocaasa iska casilay mar allaala markuu da'daa gaahay walaqad isdaana waxay siyaadisay taariiqu اlqadaa'i xukunkii taariikhdii qadaha fi اlislaami faqad isdaana waxay siyaadisay amase ay ku soo kordhisay taariikhu اlqadaa'i fi اlislaam bibadaa'icin badaa'ic waxyaabo wan wanaagsan oo min mawaakif الshureex shureex mawaaqiftiisii ka mid ah waxyaabihii mawaaqifta ahay asaga uu sameeyey islaamka ayaa wuxuu u soo kordhiyey oo uu ku soo siyaadiyey xukunkiisa wazah iyo wazaha birawaa'ici wa birawaa'ici waxyaabo rawaa'ic ah oo fiicfiican quruxdeeda ayuu ku soo siyaadiyey min insibaaci khaasatin min insibaaci oo lagu raaco tibaaca macnaha khaasati lmuslimiina muslimiinta khaasadooda dadka qaaska ah iyo wa caamatihim caamadooda guud ahaan taasoo loogu raaco lisharci اllaahi ilaahay sharcigiisa alladii kaasoo yumailhu alladii kaasoo yumailhu uu masalahayey shureyx uu samaynahayay iyo wa nusuulihim wixii uu ku dejiyey dadka cinda axkaamihi axkaamta diinta agteeda waxyaabo fara badan oo noqday waxyaabo fiicfiican oo islaamka qurux u ah yuu xukun dadka ku xukmiyey wamtala'at waxaa buuxsamay butuunu lkutubi kutubaha gudahooda waa cadhoolahoodee bitaraa'ifi haada arajuli ninka asaga ah alfaddi ee kelida ah iyo wa akhbaarihi akhbaartiisa taraa'ifteedii wanaagyo fara badan ayaa buuxiyey kutubihi cadhooshooda wa aqwaalihi hadalladiisaa buuxiyey iyo wa afcaalihi wixii markaa uu sameeyey min daalika waxaa ka mid ah ana cali bna abi aalib cali bna abi aalib radia allahu canhu ayaa iftaqada wuxuu waayey dircan camburbereed lahu asaga lahaa kaanad afiiratan mid aad loogu jecel yahay cindahu agtiisa ah afiirada waa casiiza camburbereed uu aad u jeclaa ayuu waayey cumar haaliyatan haali ku ah calayhi dushiisa lacag badanna jooga uma kabacdi maa labisa maba daahinba cumar an wajadahaa inuu cambuurbireedkii helay fii yaddi rajulin nin gacantiisa oo min ahli dimmati ahludimmada ka mid ah ahludimo waan soo tilmaannay waa gaalada ballantay muslimiintu kala dhaxayso nin noocaas ah ayay gacanta ugu jirtaaba kaaga sii daran yabiicuhaa waaba iibinayaa fii suuqi alkuufati kuufa suuqeeda camburbireedkii cali bni abi aalib uu gacanta ku hayaa oo leeya yaa iga gadanaya yaa iga gadanaya suuqii buu ku iibinayaa falamaa goortii ra'aahaa uu arkay cali carafahaa wuu gartay camburbireedkiisii inuu yahay wa qaala wuxuu yidhi dhab intuu dhahay haadihi dircii kan waa camburbireedkaygii saqaطad can jamalin geel buu ka dhacay lii ani lahaa fii laylati kada habeen hebel wa fii makaani kada iyo meel hebel anoo maraaya yuu geelkaygii ka dhacay cambuurbireedkan faqaala adimiyu ninkii dimigaa wuxuu dhahay bal hiya diracii waa cambuurbireedkayga wa fii yaddii gacantayduu ku jiraa yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodiyo soo ma jeed aniga haysto oo gacantayda ku jiro cali wuxuu leeyahay maya anaa iska leh kanna wuxuu leeyahay maya faqaala caliy cali wuxuu yidhi innamaa hiya qaala demi bal hiya dircii waa cambuurbiraydkaygii wafiyaddii gacantaydu ku jiraa yaa amiira almu'miniin faqaala caliyun cali wuxuu yidhi innamaa hiya dircii war waa cambuurbiraydkaygii lam abichaa min axadin weligay qof kama iibinin walam ahabhaa mana hibayn liaxadin qof haddii la dhihi lahaa xataa qof kaluu ka helay weligay qofna kama gedin qofna ma u hibaynin xataa tasiira ilayka ilaa xaggaaga uu soo noqdo haddaan qofka gedi lahaa ma hibo ahaan u bixin lahaa hadda ka hor gacantaada wuu ahaan lahaa laakiin hadda see buu ku noqday gacantaada wa qofna kama gedin mana fa qaala wuxuu yidhi addimiyu ninkii dimiga ahaa baynii wa baynaka qaadi lmuslimiin ani io adiga waxaan aadaynaa muslimiinta qaadigoodii nakaxay baa la yidhi cali fa qaala caliyun cali wuxuu yidhi ansafta waad garsoortay waad cadaalad samaysaye fahallumma ilayhi nakaxay buu yidhi xaggiisa lagey fahalum nawad oo nakaxay ilayhi qaadiga xaggiisa uma intaa kadib innahumaa labadooda waa cali iyo dimigiiye dahabaa waxay soo aadeen ilaa shurayxin alqaadi falammaa saaraa markay ahaadeen cindahu shurayx agtiisa fii majlis alqadaa majliskii xukunka waa maxkamadiiye qaala shurayxun baa licali wuxuu ku yidhi radia allaahu canhu xilligaa waa xilli cumar dhintay oo intaa kabacdi citmaan baxay oo haddana cali oo madaxtinimada haysta oo islaamka khaliifkoodii yahay xilligaasay markaa ku aadan tahay markaasuu shareec wuxuu yidhi maa taquulu yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodiiyow maxaad dhahaysaa sheegadal ashtakadaadii dacwadaada faqaala cali wuxuu yidhi laqad wajadtu waan helay dircii camburbereedkaygii haadihi ee kan ah maca haada arajul ninkan ee kana micigiisa waqad saqadat way dhacday minii xaggayga wayga dhuntay fii laylati kada habeen hebel wa fii makaani kada meel hebel wahiya ayadu lam tasilu ilayhi kuma gaarin xaggiisa laa bibaycin walaa hiba mana iibinin mana hibaynin si ay ku gaartay maaqaan buu yidhi faqaala shurayxa wuxuu ku yidhi lidimiyi ninkii dimiga ahaa wamaa taquulu anta ayuha rajul adna maxaad dhihi lahayd cali hadalyaye adigana hadal faqaala wuxuu yidhi adircu dircii wahya fii yadii taasuu ku dhegaya asaga gacanteeda uu ku jiraaba anaaba haayo see gacanteeda soo gala haddaan aniga lahayn saasuu yidhi cambuurbireedku waa cambuurbireedkaygii gacantayduu ku jiraa walaa attahimu mana ku tuhmaayi amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkooda bilkadibi been cali inuu been sheegaya kullay ku tuhmi maayo asagaa yaqaanse wax u wado laakiin kan ana iska leh gacantayduna markaa ku jiraa failtafata wuxuu eegay shurayg ilىa caliyin waqaala wuxuu yidhi laa rayba shaki kuma jiro cindii agtayda fii annaka adigu caliyow saadiqun run inaad sheegayso fii ma taquulu waxaad leedahay yaa amiira almu'miniin wa anna dirca dircigu laakiin dircukaynuu dircaagi yahay shaki iigama jiro walaakin laabudda laka waxaa lagama maarmaan ah adiga min shaahidayni laba markhaati yashhadaani kuu markhaati kacda calىa صixati ma dacayt waxaad yay sixadeeda calىa صixati ma waxaad sheeganaysood ku dacwoonayso inay sax yihiin laba markhaati baa lagaa rabaa caliyo faqaala caliyun wuxuu yidhi nacam haa waan haystaa laba markhaati mowlaaya mowlahaygii waa addoonkaygii qambar baa la yidhaahdaa magaciisa qambaro iyo wawaladii canugaygii alxasanu xasan ahaa yashhadaani lii way ii markhaati kacayaan way og yihiin dircan inaan aniga leeyahay faqaala shurayx shureyx wuxuu yidhi laakiin shahaadaة اbni wiilka markhaati kiciisa liabiihi aabbii uu ku markhaati kaco laa tajuuzu ma bannaana yaa amiira اlmuminiin se wiilkaa kugu markhaati kaca ilen waa aabbihiisaa tahay hadhow xishoona inaad garaacdo markii haddii guriga la tago marka markhaati kaca ah wiilka waalidkii wax soconaya ma aha faqaala caliyun wuxuu yidhi yaa subxaana allah ilaahay baa nasahan rajul nin min ahli اljannati ahlu janna ah laa tajuusu shahaadatuhu markhaati kiciisa ma soconaya miya xasan waa ahlujanno saa darteed markhaati kiciisa ma ma jira miya amaa samicta miyaadan maqlin shurayxow anna rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam qaala inuu yidhi alxasanu wاlxusaynu sayida shabaabi ahli اljanna xasan iyo xusein waa sayid waa laba sayid oo waxay u yihiin dhallinyarada ahlu jannaha ma maqlin miya ma ninkaasaad leedahay markhaati kiciisa yeeli maayo faqaala shureyx wuxuu dhahay balaa nacam ya amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkooda waan maqlay hayra laakiin ani anigu laa ujiizu socodsiin maayo oo ma wadahayo shahaadaة اlwalad liwaalidihi waalidkii agtiisa waxaa ahlujanna waaye wax kasta hala sheego xaqa iyo cadaaladu say tahay waashhiduu daway cadlin waa in la helaa laba markhaati oo cadaaladu saaxiiba cinda dalika markaa agteeda iltafata wuu eegay cali cali wuxuu firiy ila dimiyi ninkii dimiga ahaa wa qaala wuxuu yidhi khudhaa qaado waayahe falaysa cindii shaahid markhaati ma haysta hayruhumaa ahayn labadiina waa diidan yahay hadday saa tahay qaada buu dhahay waaye wax kale ma haystee fa qaala addimiya ninkii dimigaa ah, wuxuu yidhi walaakinii laakiinse anigu ashhadu waxaan qirayaa bianna dirca camburbereedkan laka inaad adiga leedahay yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodiyo uma ardafa wuxuu raacsiiyey qaa'ilan asagoo odhanaya yaa lallah amiiru lmu'miniin yaa lallah ganimo cajiib badan alla ilaahayo amiirkii mu'miniinta miya yuqaadiinii ila xukuntamahaya amaama qaadiihi qaadigiisii ninkuu maxkamadda fadhiisistay hortiisa miyaana lagu xukminayaa anii mu'miniinta amiirkoodii wa qaadiihi kaaga sii daran qaadigiisana yaqdii lii ma ii xukumayaa calayhi korkiis muu iiga xukumayaa haddana haddana waxaa ka sii cajiib badan mu'miniintii amiirkooda anoo dimbi ah inaan qaali hortiisa istaagsannahay oo asaga uu doortay midda ka sii cajiib badan qaadigiibaa wuxuu ileeyahay qaado adaa xaq lehe amiirka muminiinta layga xugmiyey ashhadu waxaan qirayaa ana diina diinka alladii diinkaasoo ya'muru bihaadaa arrintan faraysa la xaqun xaq inay taabaan qirayaa buu yidhi sida diinka loogu talagalay haddaan ugu socon lahayn gaalada ayagoo lala hadlin bay soo islaami lahaayeen warkay arkaan dhaqanka sulug wanaagga cadaaladda garsoorka xaqa sida markaa uu yahay laakiin markii khiyaanadeennii salaad la'aanteennii iyo dulinimadeennii iyo kalaabkiinan uga horayno qamrada aan uga cabid badanay arkeen bay nala yaaban yihiin waa shay dhibaato badan ma u jeedaa waxaan qirayaa diinka arrintan amraysa inay xaq tahay وأشhهد أن لاa إلaaهa إلا الله وأنa محaمدا cabdه ورasuuله saasuu ku soo islaamay hal mar lama dhin laa ilaaha ila allah dheh dhaqanka iyo suluugii cadaaladda muslimiintuu markaa arkay iclam ogow ayuha alqaadi dimigii baa dhahay ninkan garsooraha ahow anna dirca camburbereedkan dircu amiiri اlmu'miniin waa mu'miniinta amiirkooda dirciisii wa annanii anigu tabactu waan raacay aljaysha ciidan baan raacay wa huwa ciidankaasoo munطaliqun u sii socda ilaa sifiin sifayn meesha la yidhaahdo waa meel suuriya ka mid ahoo ka dhacay dagaalkii weynaa oo cali iyo mucaawiya u dhaxeeyey meeshaasaan u raacay fa saqadat iddiracu dirici wuxuu ka dhacay can jamalihi geeliisii alawraqi ee booranaa waa midabka bacaad dambasta oo kale ama midabka bacaadka ah geela leh waa geel oo mtaqaanaa awranoo midabkiisu uu yahay mid awraqa jannadii geelkiisa alawraqa ee fa faakhadtuhaa waan soo qaatay buu yidhi faqaala lahu caliyun cali baa haddana qadalkii qaatay radia allaahu canhu wuxuu yidhi amaa innaka haddii adiga qad aslamta aad islaamtay fa innii wahabtuhaa laka waan kuu hibeeyey qaada haddana waa kuu hibeeyey islaamnimadiisa wax kasta nooga qaalisan wawahabtu laka waxaan kaloo kuu hibeeyey macahaa camburbereedka micigiisa haada alfaras faraskan ee kanayaan ku imid maxkamadda ayadan sidoo kale kacaysa buu dhaha isagana baabuurkaadna wado oo kale waay walam yamdi kama soo wareegan calaa haada alxaadidi dhacdada zamanu tawiil xataa shuuhida ilaa uu ka qayb galay ama laga qayb geliyey alrajulu ninkii yuqaatilu inuu la dagaalamo alkhawaarija nimankii khawaarijta ahaa khawaarijtii waa itibaacdii cali bni abi aalib intaa ka ba intaa kadibna ka baxday oo dhinac markaa u soo cantay oo ka hor timid inuu dadka la dagaalamayo taxta raayati cali cali calankiisa hoostiisa fii yowmi nahrawaani maalintii nahrawaan nahrawaanna waa waqco ayaa loola jeedaa dhex martay bayna imaam cali iyo khawaarijta dhacdada iyo dagaalka noocaa ahaa ayuu ku dagaalamay cali raayadiisa hoosteeda wayumcin wuxuu ku xeel dheeraaday fi lqitaali dagaalka xataa kutibad ilaa loo qoray lahu asaga ashahaadatu shahaado meeshaasuu shahaada ku helay wa min rawaayici shurx shurx riwaayacdiisa waxyaabihiisa cajaa'ibta badan ee quruxda badan qisooyinkiisa aydan sidoo kale waxaa ka mid ah anna ibnahu wiilkiisa ayaa qaala lahu wuxuu u yidhi yowman maalin yaa abati aabbo inna baynii anigii wa bayna qoomin qoom beenkooda qusuumatun dood baa na dhex taala aabbiisuu la tashanaylee maxkamadda aabbiisaa fadhiya asagaa sharciga yaqaana sharciga ii fiiri buu yidhi waxa uu ka qaba aniiqoon baa doodna dhex taala fandur fiiri fiihaa gudaheeda fa in kaana alxaqu xaqa haddii lii ani aan leeyahay qaadaytuhum waan la soo xukuntamayaayo maxkamaddaan isla imaanaynaa wain kaana lahum hadii ayagu xaqu ay leeyihiinna saalaxtum tartiib ula soo heshiinayaaye bal hadda ii fiiri buu dhaa intaan beri la keenin uma kabacdi qasa waa oga sheekeeyey calayhi aabbihi dushiisa qisatuhu qisadiisii faqaala lahu wuxuu ku yidhi aabbii wiilkiisa inطaliq faqaadihim oo la soo xukuntan buu yidhi keen buu dhahay maxkamad isla imaada famadaa wuu orday wiilkii oo wuxuu aaday ilaa khusuumihi dadkii uu la doodahay wadacaahum wuxuu ugu yeeray ila almuqaadaati inay xukuntamaan ay maxkamadda isugu yimaadaan faاstajaabuu lahu way ka ajiibeen walamaa markii mauluu ay soo istaageen bayna yaday shura shurec hortiisa qadaa lahum waa uga xukmiyey calaa waladihi waladkiisa adaa gardaran buu dhahay wiilkiisa raggan way kaa toosan yihiin waadna dulmisay si waxaad ka qaadatay qadaa lahum calaa waladihi waladkiisii buu ka dul xugmiyey raggii ayuu u xugmiyey falamaa rajaca markuu soo laabtay shareex iyo waybnuhu wiilkiisii ila albeyti gurigaoo maxkamaddii ay soo dhammaatay ilaa wiil aabbihiis bay soo dhaqaaqeen faqaala alwaladu wiilkiibaa liabiihi aabbihi wuxuu ku yidhi fadaxtanii ya abbatu waad iceebaysa aabbo <laughs> waad iceebaysa buu yidhi fadaxtanii waad ifadeexaysay yaa abbat ceeb baad ii joojisay wallaahi baan ku dhaartay low lam astashi low lam astashirka haddaanan kula tashan lahayn min qablu horay lamaalumtuka kuma dagaaleen buu yidhi waaba kula tashtay oo ii fiiri baan ku idhi keen baad i tiriye xataa haddaan kula tashan lahayn oo anagoo iska socon aan iska nimaado ood xukunka aniga aad igu riddo kuma dagaaleen faqaala shurax wuxuu yidhi yaa bunaya wiilkaygiiyo wallaahi allan ku dhaartaye la anta adiga axabbu ilaya xaggayga loo jecel badan yahay min mil'i اlardi adlada muggeeda oo min amhaalihim ayagoo kale ah ilan adiga anaa ku dhalay boqol arlada muggeed ah ayaga adaankaa jeclahay walaakiinse allaha ilaahay baa caza wajalla qaalib ahaa oo weynaaye acazu calaya korkayga loo jecel badan yahay oo cizi ku leh minka xaggaaga hadda ilaahay adigay noqotay xaqii alle iyo adiga xaqa allan raaca subxaana watacaala laakiin ayaga iyo adiga markay noqoto adaan ku jeclahay laqad khashiitu waxaan ka cabsaday an ukhbiraka inaan kuu sheego bianna alxaqa xaqu lahum inay ayagu leeyihiin oo fatusaalixahum aad la heshiiso sulxan heshiis yufawitu intuu dhaafiyo calim korkooda bacda xaqihim xaqooda qayb ka mid ah xaqooda gobolkeeduna meesha ku dhumo faqultu laka maa qultu wixii aan ku eri baan ku eri marka oo keen ah waqad kafila wuxuu kafaashay waladun wiil kale oo lishurayx uu dhalay rajul nin buu kafaal qaatay ee uu kafiil ka noqday faqabila wuu ka aqbalay kafaalatahu kafaaladiisa nin dembi loo haystay ayaa wiil shurayx uu dhalay wuxuu yidhi iska sii daaya anaa damaanka ahee anaa kafaalo ka ah famaa kaana ma ahaanin min arajuli ninkii ilaa an fara inuu baxsaday maahane haariban asagoo ka cararay min yadi اlqaadi uu baxsadayba kii yaa loo qabsanayaa marka kii kafaalada ahee asaga damiintay ayaa la qabsanayaa fasajana wuu xabiso wuu xihay shureex walada weladkiisii birajuli اfaari ninkii orday sababtiisa ayaa loo xihay wa kaana yanqulu lahu طacaamuhu biyadihi cuntada gacantiisu ugu soo qaadi jiray kulla yawmin maalin walba ila sijni buu ugu keeni jiray ila waa wiilkiisa waa loo karinaa guriguu ka soo qaadayaa xabsigaa loogu keenayaa ilaan cadaalad iyo garsoor baa meesha jira wa kaanat ishukuuku shakiyaalku waxay ahaayeen tusaawiru kuwa galgala oo shaki ku abuura shurayxan shurayx axyaanan mararka gobol ka mid ah fii bacdi shuhuud markhaatiyaalka gobol ka mid ah ragga markhaati furaayee maxkamadda imaanaya mararka gobol ka mid ah shaki ayaa ka geli jiray shurex hayra laakiin annahu asagu laa yajidu heli maayo oo ma haysto sabiilan waddo lidafcin uu isaga reebo shahaadatihim shahaadadooda niman markhaatiyaal ah intay maxkamaddu yimaadaan yuu ka shakinayaa mararka gobol ka mid ah laakiin wadda uu yidhaahda baxa markhaati ma tihiin ma ma laha limaa tuwaafara lahum wixii ay oofsadeen oo min shuruudi اcadaalati shuruudda cadaaladda ah waashhiduu daway cadlin hadday cadaaladba u saaxiib yihiin wuxuu ku qabsado ma laha shakigiisa ma soconaayo fakaana wuxuu ahaa yaquulu lahu mid ku yidhaahdaa qabla an yudluu intaysan soo bandhigin oysan soo raaricinin intaysan soo macnaha intaysan bilaabin oo aysan soo raaricinin bishahaadatim shahaadaadkooda intaysan sheegin macnaha aysan bilaabin ayaa wuxuu dhihi jiray ismacuu minii idhegaysta hadaakum ullah allah idin hanuuniye innamaa yaqdii waxaan wax ugu xukminayaa calaa haada rajuli ninkaan antum waa idinka waa hadalkiina wax wax loogu xukminaayo wa inii anigu la adqa naara naar baan idinkaga baqayaa bikum adinka naar baan idinkaga cabsanaa wa antum adinka biitqaa'ihaa ka cabsashadeeda naarta idinkaa ku sii owlaysan buu dhihi jiray war idinkaa ku fiican intaan ani idinkaga cabsan lahaa inaad idinka ka cabsataan wa inna fii wuscikum waxaa idiin bannaan al'aana hadda an tadacuu inaad isaga tagtaan ashahaadata markhaati kaca watamdu aad iska dhaqaaqdaan war hadda waxaa idiin fiicanoo idiin waasica ah oo idiin furan waaye inaad iska dhaaftaan markhaatiga jooga fain asaruu hadday daa'imaani ku adkaystaan cala shahaadati inay markhaati furaan iltafata wuxuu eegi jiray ila aladii midka yashhaduuna lahu ay u markhaati kacayaan ayagu markuu saa u wacdiyo qoladu u marqaatinkacayay ninkii loo marag furahayey yuu u soo jeesanayaa wa qaala wuxuu dhahay iclam ogow yaa haadaa midkaanow annanii anigu aqdii laka waxaan wax kuugu xukminayaa bishahaadatihim marag furkooda wa innii anigu la araa waxaan arkayaa oon u malaynayaa annaka daalimun oo cabsi gelinaya inaad daalim tahay warjoog nin saasuu dhihi jiray walaakinii laakiinse lastu mihi aniga aqdii mid wax ku xukminaya bidanni malo malo wax ku xukmin maayo wainamaa aqdii waxaan wax ku xukminayaa bishahaadati shuhuudi markhaatiyaal markhaatigooda shuhuud shahaadadoodan wax ku xukminayaa aniga waina qadaa'ii xukunkayga aan wax kuu xukmiyo maa yuxilu laka kuu xalaalayn maayo shay-an shay xaramahu allahu calayka ilahu kaa xaaraantinimeeyey waxaan haddaba hadday xaaraan yihiin hadhow ha isdhihin maxkamad baa kuu xugmisoo shariic baa kuu xugmiyey ma kugu xalaaloobayaan xaaladaa la soco wa kaana shicaaru shicaarkiisa wuxuu ahaa waalkudhigiisa alladii yuradidu uu ku celcelin jiray shareec fii majaalisi qadaa'ihi majaalista iyo goobta wax ku xugminaayey qawlahu hadalkiisa haddan sayaclamu aalimu min alkhaairi saasuu dhihi jiray haddan beritoole sayaclamu wuu ogaan doonaa aaalim midka aalimkaa man ilkhaasiru midka khasaaray ina aaalima aalimku yantadir wuxuu sugayaa alciqaaba ciqaab buu sugayaa waina almadluuma qofka madluumkaa yantadir wuxuu sugaa waa qofka la dulmiyey annasafata garsoor buu sugayaa iyo cadaalad qiyaamo marka la tago wainii anigu axlifu biاllaah ilaahay baan ku dhaartay annahumaa min axadin axad ma jiro taraka ka tegay shay-an shay lilaahi ilaahay dartii uga tegay caza wajalla uma axasa inuu dareemo bifaqdihi weyntiisa haddaad shay alla dartii uga tagto inaad wax weyse uma malaynaysid bedelkiisa alla ku siiya subxaana wa tacaala maba dareemaysidba inaad sheegii weysay walam yakun ma uusan ahayn shuraac naasixan lilah mid ilaahay u naseexeeyey walirasuulihi walikitaabihi faxasbun keliya intaa kuma ekayn wainamaa kaana wuxuu ahaa naasixan mid naseexeeye ah oo u naseexeeya licaamati muslimiin muslimiinta caamadoodii wa khaasatihim aydan sidoo kale muslimiinta guud ahaan iyo qaas ahaanba waa u naseexayn jiray rawaa axadu midkood waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi samicanii waxaa i maqlay shureex wa ana anigoo ashtakii u sheeganaya bacda maa hammanii wax i murug geliyey qayb ka mid ah lisidiiqin saaxiib wax culays oo isoo koray yaa nin saaxiiba u sheeganayay faakhadanii min yadii gacanteeduu qabtay min yadii wantaxaa wuxuu ila iishay uu ii leexiyey bi aniga jaaniban meel gees ah wa qaala wuxuu ii yidhi ya bna walaalkay wiilkiisiiyo iyaaka waxaan kaaga digayaa iyo washakaa sheegasho ligayr اllaahi caزa wajal cidaan allain waxbaa u sheeganin faina man tashkuu ilayhi qofkii u sheegtaa xaggiisa faina man tashkuu ilayhi faina man qofka tashkuu aad u sheeganaysa ilayhi xaggiisa laa yaklu kama baxsana an yakuuna inuu yahay صadiiqan aw caduwan ama waa saaxiibka ama waa cadowgaaga labadaa kama baxsana faama الصadiiqu صadiiqa saaxiibkaa fatxzinu waad murjinaysaa dhibkaas ay ahaye dhibkaas ay waa murgoonaya maantoo dhan waxna kama qaban karo wahama alcaduwu cadowga soo maaha fayashmatu bika waa kugu farxayaa macbi utaabu ku leeyahay ahaada ku jirshidaada sadaada ah uu kugu farxaya wuxuu isaga kaa muujinayaa in uu wax kala qabanaayo laakiin hoos buu ka qoslayaa uma qaala wuxuu yidhi undur fiiri ilaa cayni haadihi shaydan ma ujeedaa wa ashaara wuxuu ishaaray ilaa ixday caynihi labadiisa idhood mid ka mid ah fawallaahi baan ku dhaartee maa absartu kuma arkin bihaa ayada shaksan qof kuma arkin walaa ariiqan wadda kuma arkin mundu kamsa casharata sana shan iyo toban sano oo hadda shan iyo toban ah weligay wax kuma arkin buu yidhi walaakiin maa akhbartu uma sheegin axadan axad bidaalika arrintaa qofna ima oga ilaa anta adiga maahane oo fii haadihi saaca saacaddan aan kuu sheegay amaa samicta miyaadan maqlin qowla alcabdi الصaalixi addoonkii fiicnaa qowlkiisa inamaa ashkuu bahii wa xusnii ilى اllah waxaan u sheeganayaa dhibtayda iyo murugtayda ilaahay subxaana wa tacaala ma maqlin miya fajcal illaaha ilaahay ka dhiga caza wajalla mashkaaka qofkaad u sheeganayso wamaxsanaka murugtaada qofkaad u sheeganayso cinda kulli naa'ibatin musiibo dhammaanteed tanuubuka ku asiibtaa ilaahay u sheego fainahu ilaahay akramu mas-uulin mas-uul io in wax la su-aasho waa midka ugu karaamo badan wa aqrabu madcuu mid la barya asaga ugu dhow subxaana wa tacaala saasuu ahaa faqad ra'aa wuxuu arkay daata yowmin maalin u saaxiibkaa rajula nin yas'alu su'aalanaya nin kala shay-an shay faqaala lahu wuxuu ku yidhi yabna akhii walaalkay wiilkiisiiyow man sa'ala insaanan qofkii insaan xaajatan dan weydiistaa faqad carada wuxuu u bandhigay nafsahu nafsadiisa cala raqi addoonnimo fain qadaahaa lahu hadduu u gudo almas-uulu kii wax la weydiiyey waxaad weydiisa hadduu ku siiyo faqad istacbadahu biha wuu ku addoonsaday wuu ku addoonsadayoo wixii uu siiyey yuu isaga dhigayaa qof kor ah fain raddahu canhaa hadduu celiyo mahaya dhahaana rajaca kilaahumaa labadooda waxay noqonayaan daliilan ayagoo dulaysan kii wax la weydiistayna waa dulli kii weydiistayna waa la mid haadaa midkani bidulli اlbukli buu la noqonayaa macnaha bakiiltinimada dulligeeda wadaaka kaana bidulli raddi celitaankii dulligiis ila nin dhan wax la weydiistoo laga waayey waa dhibaato oo bukli bay noqonaysaa kanna raddigii iyo celitaankii mahaya la yidhi dulligeeduu la noqonayaa faidaa sa'alta fas'al illah haddaad su'aalanaysa ilaahay su'aalo waida stacanta fastacin biاllaah haddaad magangalaysana ilaahay magangal subxaana wa tacaala waclam ogow annahu laa xawla walaa quwata xoog iyo xeelad ma lihin walaa cawn iyo kaalmaba ilaa bilaahi ilaahay maahane waqad waqaca waxaa ku dhacay bilkuufati kuufa daacuun daacun baa maalin ku dhacay fakharaja waxaa cararay oo ka baxay sadiiqun saaxiib lishurayxin shurayx u sugnaaday minhaa kuufuu ka baxay ilى najis buu aaday magaalo kale muxuu cararay yabtaii asagoo raadinaya almahraba meeluu uga fagtu uga cararo min alwabaayi cudurkii daacuunka fakataba ilayhi shureex baa warqad u qoray ninka amaa bacda salaan kadib faina mawdica noosha aladii taragtahu aad ka tagtay laa yuqaribu ma soo dhowaynayso ximaamaka geeridaada meeshaan aad ka carartay meel geeri kuusoo dhowaynaysay ma aha walaa yaslubu mana siibayso minka xaggaaga ayaamaka maalmahaaga maalmihii lagugu <clears throat> lagu qoray ee lagugu talagalayna kaa siibi mayso saasuu markaa yidhi wa ina almawdica meesha alladii sirta ilayhi aad aaday oo aad ahaatay xaggiisa fii qabdati man man qibdooshihiisii gacantiisay ku jirtaa laa yucjizu aan cajis gelinaynin alabun alab inuu wax dalbo aan ka cajizayn walaa yafuutuhu aan ka fakanaynin aan looga fakanayn harabun carab wa inaa anaga ama ani wa iyaaka iyo adiga la fii bisaadin gogol baan ku jirnaa melikin fii bisaadi melikin boqor gogoshiisa waaxidin ee keliya ama carab ama meel kala joog hal gogol baan iskula jirnaa wa ina najafa najaf min dii qudratin mid awood u saaxiib ah la qariibun way dhowdahay hadduu doono inuu ku qabto ilaahay wuu dhowdahay subxaana watacaala ama najif ow carab ama meel kala joog wa kaana shurayx wuxuu ahaa ilaa daalika intaa ay maca daalika <clears throat> intaa iyadoo ay jirtay kullihii dhammaan shaaciran abwaan buu ahaa <clears throat> shaacir ayuu ahaa qariiba alma'khadi qaadashadiisa qariiba alma'khadi qaadashadiisu ay dhowdahay qariiba alma'khadi mar allaala markuu wax sheego dadka ka qaadanaya ay markaa u dhowdahay hadalka uu sheego xulwa اadaa'i gudashadiisii wax aqrintiisuna ay macaan tahay ariifa اlmawduucaati waxyaabaha uu soo qaadanaya mawduucaadka ahna ariif ay yihiinay wan wanaagsan yihiin nin noocaasuu markaa ahaa ruwiya waxaa laga wariyay canhu xaggiisa annahu shureex kaana lahu inuu lahaa sabiyun canug yar fii naxwi alcaashirati min cumurihi da'diisa toban jir oo kale ah canug yar oo toban jir oo kale ah ayuu markaa lahaa wa kaana asabiyu canugu wuxuu ahaa muqhiran allahwa muqhiran allahwa mid ciyaar jecel buu ahaa canug aan ciyaar laga karno aad u dheedhel badan ayuu ahaa muulacan mid ku waalan buu ahaa bilacibi cayaarta unug haddii iskool loo diro wax ciyaaraya haddii wax cun la dhaho wax ciyaaraya cunug noocaasa markaa ahaa sabi ciyaar badan mu'ira lahwi ciyaar badan muulacan la jeclaysiiyeyo cayaarta aad ugu waalan bilacabi ayuu markaa ahaa faftaqadahu wuu waayey marka maalin baa intuu raaraadiyey canugii ayuu waayey daata yawmin faidaa huwa waaba asagoo qad taraka ka tegay canugii alkutaaba iskuulkii iskuolkii madrasadii buu ka tegey kutaabaa meesha wax lagu barto wamadaa wuxuu soo aaday wuu soo baxay yatafaraju asagoo ku ciyaarahaya cala alkilaabi eeyaha ashiqobkii meelaha eeyaha joojoogintuu tegey yuu eeyi isku dirdiraya tafaraj macnaha ciyaalku inta badan way sameeyaano iiga biiga soo qabtaan way iscawaa iscaro gelinayaan waxbay ku samaynayaan xaggii iskula tuurayaan eeyi baa marka islaynaya saasuu marka ah canuga wamadaa wuu aaday yatafaraju asagoo isku diraya cala alkilaabi falamaa caada markuu soo laabtay ila almanzili gurigii sa'alahu aabbii baa su'aalayoo yidhi asalayta ma tukatay waryaa ma soo tukatay faqaala laa maya buu yidhi goormuu tugtaa iyuu isku dirdiraayey fadacaa wuxuu u yeertay aabbihii waa shureex biqirtaasin warqad iyo walqalami qalin qalin warqadii keena buu yidhi wa kataba wuxuu u qoray warqad ilaa mu'adibihi macalinkiisi adab baa la yidhahdaa macallinka ila wax buu taadbiibiyaa wax baritaan waa edbin edbintaa ka muhiimsan waxbaritaanka waa inuu cilmi adab isugu daraa macallinka waxbaraya muadabi yaquul asagoo dhahaya taraka salaata salaadii buu ka tegey shicir buu u diriyey warqadii buu ku qoray liaglubin eeyo yascaa laha uu daba cararahay eeyihii eeyo maantao dhan uu burbursanayey yuu salaadii uga tegey yabqii asagoo raadinaya alhiraasha hiraash macnaha isku diritaanka eeyaha eeyaha isku dirkooda maca alkuwaati wiilasha kuwaadka ah ee baadiyaysan warujasi oo aan fiicfiicnayn ciyaalka ciyaal suuqa ah ayaa micigooda intuu raacay eeye isku diritaan yuu salaad uga tegey salaad buu markaa uga tegay xaaladda falaya'tiyannaka wuxuu kula imaan doonaa gudwatan berito bisaxiifatin warqad saxaafad iyo warqad buu kuu keeni doonaa kutibad loo soo qoray lahu asaga warqad loo soo qoray ka saxiifati mutalamisin mutalamiska saxiifadiisa oo kale waa qiso yaroo gaaban mutalamiska waa qofka xaasidka ahaa la yidhaahdaa oo khayrka iyo wanaagga aanba kula rabin mutalamiska warqadiisa hadda ka hora waxaa jiri jiray baa la yidhi boqor boqorkaasi shaqaaluu lahaa aka dhaag hal nin oo dadweynaha ka mid ahna aad buu u jeclaa boqorka mar kastuu usoo gelayaa xataa isti'daan la'aan waa soo gelayaa wax buu ka dhammaysanayaa warqada dura waa loo qorayaa lacag waa la siinayaa nin noocaasaa markaa jiray nin dadka u dhow dhow boqorka ka mid ee xaasid ah ayaa arrintii aad uga xumaaday wuxuu damcay inuu isku diro ninkaas iyo boqorka boqorkii markuu ninkii ka tegey buu u yimid wuxuu yidhi war boqoro wax war ma haysa ninkan maalin kasta ku kuu imaanaya waa ku aflagaadeeyaa markuu soo baxo ee uu yimaado bannaanka wuxuu dhahaa wallaahi boqorkii afkiisa wuu uraya afkiisa mar kasta wax qurun baa ka soo baxa waa wuu ku aflagaadeeyaa saas bay ahaa iikaadi wuu soo carray ninkiibuu u wacay marka wuxuu yidhi beri qadaan ku siinayaaye intaada boqorka aadin ii imo ninkii waa nin iska daacad ah boqorkii kale ee hoosjoogihiisii boqorku uyimi u yimid qaduu u sameeyey basal iyo toon iyo waxuu uga buuxiyey markaa aad u badan wixii uu cunay afkiis urbaa ka soo baxay soo maha basashi iyo boqorkii buu soo aaday wuu soo ag fadhiistay ninkii wuxuu isdhahay boqor baad la hadlaysaaye basashaan iyo waxaan wuu dhibsanaaye afku gacadda saa u saartay marka iyo sanka iyo saas oo yiri boqorka wuxuu yidhi marka wallahi waxaa la sheegaya waa rog afkiyga urkiisa iyo sanka gacadta uga saartay ujeedaa warqad buu soo qaaday warqad buu u qoray marka boqorkii u yidhi waxaa loogu qoray ninkii ninka warqadda wata hadduu idu yimaado madaxiisa jawaan iigu soo rida kow inta laga siiyo hala ii keeno ninkii warqaddu iska soo qaatay marka hore warqad baa loo qori jira oo lacag waxbuu qaadan jiray warqadii buu soo qaatay kii kale jidku u fadhiyaa marka wuxuu is ninkan maanta asoo la garaacayo ama la tumayo ama la dilaa meesha lasoo marsiin doonaa oo mar dambe hay imaan la dhaha ama kow laga siiyey markaas war boqorkii ma utagtay ha muxuu ku yidhi warqad buu iisoo dhiibaye xafiiska tag buu idhahay alla waa ku barya warqadaisii buu yidhi wuxuu u maleeyaa in lacag ha la siiyey waxaa igu qoranta waa ku tuugayaa walaalo war si kaleba wuu baryey war adiga boqorku waa ku jecel subax kastoo aad u gashaa war walaalo igadaa anaa u baahane maya sida loo tuugtuugaayey warqadii buu siiyey mulamiskii waa cararay mutalamiskii warqadii buu la cararay xafiiskii gey la yidhi ayuu ninkii faraha u saaray waa la akriya maxaa ku qoran ninka warqadaan wata maydkiisa iyo madaxiisa jawaan halaigu soo rida halaiga keeno meeshuu fadhiya halkaa fadhiisa hal dhaay wax yar uu fadhiya alla maxaa ku qoran warqadda ninka warqadda wata kow alla ka siiya laa ilaaha ila allah m adiga meliye ani meliye marka mutalabiska kaasaa loola jeedaaye saxiifada iyo warqadda uu wato waa ku waa kutibad waxaa loogu soo qorlahu asaga ka saxiifati mutalamis waa nin warqad wata waxa ku qoranna aan markaa ogeyn waa cararay wuxuu rabaa inuu boqorka lacag ka soo qaato fa idaa ataaka hadduu ku yimaado warqadda uu kula yimaado fadaawihi e, bimulaamata fadaawihi macnaha wacdi buu yidhi waani bimulaamatin si dagaal ah si mulaamalo ah oo mulaamato ah u wacdi aw cidduhu ama waani oo wacdi mawcidata aladiibi alkayisi ninka adiibka ahee caqliga badan ee wax edbiya kayiskee caaqilka ah ama waxoogaa kululeeyo si fiican u canaano ama wacdi oo waani buu yidhi mawcidatan adiibi nin adiib ahoo wax edbiya mawcidadiisa alkayisin oo caaqil ah wa idaa hamamta haddii aad hamido oo aad damacdo bidarbihi garaacitaankiisana fabadiratin fabidiratin dira ku dhufa buu yidhi diradu waa ul yaroo aan waxba saas xanuun lahayn haddaad hamido oo ay kula noqoto macallimow inaad garaacdo fabidarbihi fabidiratin dirro ku garaac macnaha wax yar oo aan xanuun iyo barar lahayn ku dhufo waidaa balaqta haddaad gaarto alaaatun saddex faaxbis laka ka joogso marka saddex mar haddaad ku dhufato ha uga badinin ka jooji waa sida ay fuqahadu inta badan tilmaamaanoo macallimiinta waxgaraacda laftigeeda saddex ul inay uga badiyaan canuga ma wanaagsanaa canugan qaylinaya macalinka salaada rasuul u garaacay maqaarka ka fiiqaya la diidan yahay saddexda waxay u deliilsadaan nebi moxamed baa jibriil iqra markuu ku yidhi maa ana biqaari wuu qabtay wuu caburiyey waa la sii daayey mar labaad baa la qabtay waa la sii daayey mar saddexaad baa la qabtay waa la sii daayey looguma derin saddex mar kadibna iqra bismi rabbika aladii khalaq baa loo akhriyey marka saasuu ula jeedaa idaa dalabta alaaa garaacitaanka hataa saddex la gaarto fa axbisi ka jooji laka adiga waclam ogow biannaka adiga maa aatayta wixii aad la timid oo garaacitaan iyo waxaa noocaas oo kale ah fa nafsuhu nafsadiisa maca maa yujaricunii ayadoo ay jirto ayadoo ay i xanuunjinayso waxyaabaha iyo wax noocaas oo kale iyo waxaad ku samaynayso nafsadiisa inkastoo i xanuunjinayso acazu waa nafafyaalka midka loogu cizi badan anaa dhalay igama furo mar kaste bal waxoogaa aayar haddaed tumaysidna si tartiiba u tun waxa uu la yimid iyo waxa uu kasbadayna nafsadiisa ama aad ula timid adigoad ku samaynaysee garaaca ah ayadoo ay xanuunjinayso dembiga iyo xumaanta uu gelaayo hadda nafyaalkiisa aad baan u jeclahayo acaza alanfusi waa nafafyaalka midka laygu jecel yahay radia allaahu ilaahi ha ka raadi noqdo can can ifaaruq faaruq faqad zaana wuxuu qurxiyey mafriqa alqadaa'i xukunka bartamihiisa mafraqa waa madax dhexdhexaadkiisaa loola jeedaa fi lislaami bilu'lu'atin buu ku qurxiyey luul kariimatin wanaagsan alacraaqi acraaqahoo aad asal ah oo aad u fiican saafiyat aljawhari jawhar midda u saafisan buu ku qurxiyey raa'icat almujtalla waxa la qurxiyo ama laysku qurxiyo kan ugu raacsane ugu qurux badan waxabaa wuxuu ku hubiyey ee uu ku daboolay ama uu siiyey almuslimiina muslimiinta misbaaxan faynos muniiran ifaysa maa zaaluu aysan ka zuulin xata alywm ilaa maanta yastadiiquuna inay iftiinsanayaan bisanaa iihi iqigiisa iftiinkiiso lisharci اllaahi sharciga alla uu dadka ku xugmiyey wayahtaduuna ay ku hanuunayaan dadka binuuri fahmihi fahamkiisa nuurkiisa lisunnati rasuuli اllaahi rasuulka sunnadiisa uu fahmay wayubaahuuna bihi ay kula faantamayaan alumama ummadaha adduunka jooga ywma alqiyaamati maalinta qiyaamo waraxima allaahu sidoo kale allah u naxariista shurayx alqaadi faqad aqaama alcadl cadalad buu ku istaajiyey uu ku oogey bayna annaasi naasi dadka baynkooda sitiina caaman lixdan sano famaa xaafa ma dulminin calaa axadin axad walaa xaadaa kuma jawrfalin oo kama ilanin can can xaqin xaq xaggiisa walaa mayaza kalama saramarsiinin oo kalama soocin bayna melikin boqor iyo wasuuqihi qofka uu u taliya intaasoo dhanba shurex alqaadi qisadiisii qiimaha badnayd ayaan meesha uga baxaynaa waxaanu geli doonaa taabici ka cajaa'ib badan siiradiisa aadna aadna u qurux badan tahay iyo habeen dambe haddii rabbi idmo subxaana watacaala moxamed ibnu siriin ayaana la yidhaahdaa haddii rabbi idmo subxaana watacaala marka habeen dambe haddii salaad laysku daro iyo haddii roob yimaadaba bacaha lagu soo qaato kutubaha waanu akrinaynaa insha allahu tacaala